alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi اlmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wzidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay digrigii ama ducadii sideed iyo siddeetanaad qaala almualifu raximah llahu tacala wuxu uhi maa yacsimu allahu bihi min addajaal waxa ilaahay uu kaga ilaaliyo qofka dajaal fitnadiisa maa yacsimu allahu ilaahay waxa uu kaga ilaalinaya bihi isaga min addajaali masiixu dajaal wuxuu ilaahay kaga ilaalinayuu kaga badbaadinaya fitnadiisa iyo dhibtiisa ayuu hadalkaga hadlayaa man xafida qofka xifdiya lafdi ahaan iyo macno ahaanba korka uga qabta ee macnahoodana garta cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati اlkahf suuraddaa suuratulkaafi la yidhaahdo ugu horeeya cusima waxaa laga ilaalinayaa min addajaali dajaal ayaa laga ilaalinayaa walisticaadatu waxa kaloo ilaahay uu kaga ilaalinayaa magangal billaahi ilaahay laga magangala min fitnatihi fitnadiisa caqiba tashahudi atixiyaadka dabadi alakhiiriya daba min kulli salaatin salaad kasta dabadi inuu atixiyaadkaa dambe dabadiisa uu ilaahay ka magangalo in tobanka aayadood ee ugu horeeya suuratu lkahfi xifdintooda ilaahay uu kaga badbaadinayo dajaal waxayna tusinaya xadiidka imaamu muslim iyo imaamu axmed iyo ibnu xibbaan ay warinayaan saxaabiga abudardaa la yidhaah ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay rasuulu llaahi muxamed salى اllahu alayhi wasalam wuxuu uhi man xafida cashra aayaatin min awali suurati اlkahf qofka xifdiya lafdi ahaan iyo macno ahaanba u xifdiyaa cusiya min addajaal ilaahay baa masiixu dajaal fidnadiisa ka ilaalinayaa riwaayo kalena waxay tilmaamaysay aakhirkeeda oo awalkeedana xadiida way ku soo aroortay toban aayadood oo ugu dambeeyana iyaduna waa ku soo aroortay lafdiga imaamu axmed ee abu abudardaa isagana laga warinaya wuxuu aa man qara'a cashra aayaatin min aakhiri lkaafi qofka akhriya tobanka aayadood ee ugu dambeeya cusiba min fitnati dajaal dajaal fitnadiisa waa laga ilaalinayaa xadiid kale oo imaam nasaa-i uu sunan kubraaha ku warinayo xaakimna uu warinayo imaam albayhaqina shucabuliimaanka uu ku warinayo isagana waxa uu tilmaamayey inuu nebigu sa abi saciid alkhudriy baa laga warinayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yihi man qara'a suurata alkahfi suuratulkaafi qofka akhriya kama unsilad si lagu soo dejiyey uma adraka dajaala dajaal markaas soo gaara lam yusallat calayhi lagu sallidi maayo ow lam yakun lahu calayhi sabiil wax jidah oo markaas markaasuu helayaa ma jiro suuratu suuratulkaafi maalinta jumcada dhammaanteed iyo habeenkeeda in la akhriyana fadli gaara ah ayaa iyadana ku soo arooray xadiidka imaamulxaakim iyo bayhaqi ay warinayaan sheekh albaanina sanadkiisa uu tasiixinayo waxa abi saciid alkhudriyi laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cimraan ibnu xusein baa wuxuu ley waxaan maqlay waa saciid abi saciid alkhudriyi baa wuxuu leeyahy waxaan maqlay nebiga oo leh macnaa nebigu wuxuu yidhi man qara'a suurat alkaafi qofka ee akhriya maalinta jumcada adaa lahu min annuuri maa bayna aljumcatayni waxa uu ifdiimaya nuur ayaa u baxaya labada jumce jumcaha hore iyo jumca amriga ku jira ama jumcaan iyo jumcaha soo socda intaa dhexdooda ayaa ilaahay nuur uu ifinaya uu yeelaya in horaynu usoo marnay laga magan galo fidnadiisa atixiyaadka dambe dabadi salaad kasta taana hore inuu soo marnayo iyadana waxaa tilmaamayey xadiidka imaamu lbukhaari iyo muslim warinayo ee aynu adkaartii ahayd bacda tashahud qabla salaam ayaynu ku soo marnay oo xadiidka caaisha laga warinayo waxay leedahay nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadda wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii acuuduka min cadaabi alqabr wa acuudu bika min fidati masiixi dajaal وأcuudu bika min fitnaة الmaxya wmin fitnaة الmamaad allahuma inii acuudu bika min alma'sami wاlmaqrab ilaahayo waxaan kaa magangelayaa dembi iyo dayn baan kaa magangelayaa markii lagu yihi in badan ayaa daynta ka magan gashaana waxa uu yihi nebigu salى اllahu عalayh wasalam ninkuu marka u qaamoobo yacni wuu sheekayn oo been ayuu ku sheekayn ballan ayuu qaadi oo wuu ka bixi yacni daynta iyo waxla awgeed markaa taas ayaa iyada tilmaamayso hore ayaynu usoo marnay xadiidkan ama axaadiidan dhowrka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa fadliga ay leedahay xifdinta iyo akhrinta iyo garashada fawaatixda ama aayadaha tobanka ay u horeeya suuratulkahf ama yacni kuwa u dambeeyaba waxay tilmaamayaan in masiixu dajaal fidnadiisa lagaga badbaadayo masiixu dajaal waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam dee siduu markaa inoo sheegay ee nebi weliba ummaddiisa markaasu uga digi jiray waxa weeye waa fidno weyn fa sharu qaa'ibin yuntadar yacnii waa wax weyn oo markaa imanaya oo fidnadiis iyo dhibtiisuna ay badan tahay saa daraaddeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu uga magangeli jiray fidnadiisa iyo dhibtiisa ataxiyaad kasta oo dambe dabadiisa weliba amar ayaanu ku bixiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam in atixiyaadka dambe dabadii ilaahay laga magan galo ilaa culimmada qaarkood ay ka dhigeen inay waajib tahay afartaa shay inuu ka magangelo ilaahay qofku marka uu tukanayo guud ahaanna markaa suuraddaasi dee fadliga ay leedahay ayayna tusinaysaa siiba markaa dee qaybaheeda hore oo qisadii markaa asxaabulkaaf iyo cajaa'ib iyo aayaad fara badani ay ku sugnaayeen oo qofka barta waxa weeye ee xifdiga kora ka qabta ilaahay ayaa markaa u fududaynaya arrinkaa markaa dajaal oo isagana waa u fududaanaya ilaahayna ku fidnayn maayo adducaa liman qaala inii uxibuka fillaah waa ducadii loogu ducaynaya qofka ku idhaahdaa inii uxibuka fillaah anigu waxaan kugu jeclahay ilaahay dartii maxaad odhanaysaa axabaka allaahu aladii axbabtanii lahu ilaahay ha ku jeclaado kaaad dartii ii jeclaatay adigana ha ku jeclaado ayaad odhanaysaa in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu axmed baa warinaya abu daawuud baa warinaya bukhaari baa adabulmufrad ku warinaya cabdirasaaq baa musanafkiisa ku warinaya bayhaqi baa shucab imaamka ku warinaya taabaraani baa isaguna mucjab lawsatka ku warinaya adyaa lmaqdisi baa isaga fi xadiid mukhtaara ku warinaya xadiidka sanadkiisuna waa xasan lafdiga abu daawuudna waxaa anas ibnu maalik laga warinayo nin ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa ahaa oo fadhiyey markaasaa nin kala soo maray markaasaa wuxu uhi yaa rasuula innii la uxibu haada anigu kaa waa jeclahay oo dar ilaahay baanu jeclahay markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi aclamta uma ogeysiisay inaad ilaahay dardi u jeceshahay qaala laa buu ihi maya qaala wuxu uhi aclimhu ogeysii dabeetana falaxiqahu waa hareeree waa u togay markaasuu li ini uxibuka fillaah niyow anigu ilaahay dartii ayaan kuu jeclahay markaasuu li axabaka allaahu aladii axbabtanii lahu ilaaha aad dartii ii jeclaatay adigana ha ku jeclaado waxaa kaloo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam yihi ida axaba rajulu arajula falyukbirhu anahu axabahu markuu ninku nin jeclaado ama haweeneydu dee haweeney ilaahay dartii ay u jeclaato ha uga warraba inuu jecel yahay oo ilaahay dartii inuu u jecel yahay ha uga warrabo waxaa kaloo uu tilmaamayey xadiidu markaa imaamu axmed uu warinayo ibnu maalina uu markaa zuhdiga ku warinayo sanadkiisuna markaa waxasaya culimada qaarkoodna markaa ay tasiixiyeenba abidar baa laga warinaya idaa axaba axadukum saaxibahu falyatii fii manzilihi falyukhbiru anuu yuxibuhu lilah hadduu midkiin jeclaado saaxiibkii gurigiisa ha ugu tago ha uga waramo inuu jecel yahay oo ilaahay dartii u jecel yahay ha uga waramo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay wanaagsan tahay qofka muslimka ah inuu uga warramo walaalkiisa kale muslimkaa ee ilaahay dartii u jeclaaday in axad inuu markaa gurigiisa ugu tago oo uu ku soo booqdo oo arrintaa markaa uu sheego arrintaasina qiimo weyn ayay leedahay waayo labadii qof inay markaa isku soo dhowaadaan isu dulmaan oo kana kala jeclaado isjacaylka markaa la isjecel yahayna waxay ka mid tahay waxyaalaha jannada lagu galo waxay ka mid tahay waxyaalaha xalaawada iyo macaanka iimaanka lagu dhadhamiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka maalinta qiyaamaha loogu haleeyo halka ilaahay ayay ka mid tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi saddex arrimood kaay ku sugnaadaan sugnaadaaniyo xalaawadiiyo macaankii iimaanka ayuu helayaa inuu allah iyo rasuulkiisa cid walba ka jeclaado inuu qofka jeclaado aanu u jeclaanin ilaa ilaahay dartii mooyaane iyo inuu naco qofku inuu ku noqdo gaalnimo siduu nacayo in naar lagu tuuro waxaa kaloo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay toddoba ilaahay maalinta qiyaama harkiisa u hadaynayo maalinta aan harjirin harkiisa mooyaane waxaa ka mid ahaa markaa toddobada wa rajulaani taxaabaa filaahi ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayhi laba nin oo ilaahay dartii isu jeclaaday oo jacaylkaa ku gulmay oo jacaylkaa ku kala tegey yacni kuwa loo hadhaynaya ayay ka mid markaa in laysu sheego qiimahaasay leedahay markaa inuu kii kale la jeclaado oo dabeetana si ay isku jeclaadaan oo dabeetana ay waxyaalaha wanaagga ay helaan yacni ilaahay dartiina waxa weeye qofkani waxaad ku jeceshahay siduu yacni u cibaadaysanayo siduu markaas diinta ugu wanaagsan yahay khayrka iyo wanaagga uu samaynayo ayaad markaa ku jeclaanaysaa ee maaha adduunyo iyo markaa wax kalood ku jeclaanayso adducaau liman carada calayka maalahu ducada loo ducaynayo qofka maalkiisa kuu soo bandhiga wax ku siiya ku yidhaahdo hoo waxaanee kula wadaajiyo xoolihiisa ducadii loogu ducaynayey waxaa loogu ducaynayaa baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeyo ahalkaaga alla ha kuu barakeeyo maalkaaga iyo xoolahaagana ilaahay ha kuu barakeeyo ayaa loogu ducaynayaa kani waa ahar iyo qowl laga warinaya cabdiraxmaan ibnu cawf sida warinaya imaamu albukhaari uu warinayo iyo imaamu muslim waa qowl iyo hadal ka sugnaaday cabdiraxmaan bni cawf waxaanay qisadu ku timi sida imaamu lbukhaari cabdiraxmaan bni cawf uu ka warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu hijrooday ee uu madiine galay waxaa la socotay dee saxaabo fara badan oo muhaajiriin la odhan jiray oo guryahoodii iyo xoolahoodii iyo mumtarakaadkoodii iyo hantidoodii oo dhan ka soo dhaqaaqay ilaahay dartiina uga soo dhaqaaqay oo uga yimi madiinana waxaa loogu tegay dee dad ansaarahoo degganoo soo dhoweeyey waxaanay ahayd markii seeska loo dhigayey dee dowladdii islaamka ee la kala fidinayey ee markaa jihaadka la qaadaya dhulkeeda la waasicinayay ayay ahayd waxaa la yidhaha labadii tallaabo ee ugu horreeya ee nebigu sala allahu calayhi wasalam qaaday waxay ahayd kow hortu inuu masaajidkii iyo xaruntii dhiso oo halkii lagu cibaadaysanayey ummadda laga tawjiihinayey ciidamada laga abaabulayey dadka wax looga sheegayey madaxtooyadii iyo xaruntii iyo taliskii inuu dhistay oo masaajidka ahaa tallaabadii labaad ee uu qaadayna waxay ahayd dee inuu walaaleeyo oo dadkaa fuqarada ahee la socday ee xoolahoodii hantoodii dhulkoodii ka yimi iyo kuwii loo yimi inuu walaaleeyo oo labolabo u walaaleeyo walaalayntaas soo gaadhay xataa islaamka bilowgiisa inay isku dhaxlaan dabeetana markuu nebigu soo galay dadkii uu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan bni cawf iyo sacad ibnu rabiic ayaa ka mid ahaa nimanka ansaar ee halkaa loogu yimina qiimahooda daraaddeed dadkii muhaajiriinta ee walaalooda u yimi aad bay u soo dhoweeyeen wax alliyaaliyo wixii ay hayeenna way usoo soo bandhigeen oo nafqaybsi bay la sameeyeen dabeetana cabdiraxmaan buu ku yidhi sacad ibnu rabiica niya waan ugu xanaay nimanka ansaaree madiine loogu yimi ninka ugu xoolaha badan qofka ilaahay wax siiyey inuu wuxuu ilaahay siiyey uu qariyo oo idhaahdo waxba ma hayno mitaa jira baa la sheegayo markaasaa la yidhi la weydiiya su aniga waxba ma hayne anagu toban milyan iyo waxbaanu ku warwareegnaayey waxba ma hayne bal ordoo naga tega buuri yani waxa ilaahay ku siiyey waa inaad xusaa oo aad markaa ilaahay inuu ku nicmeeyey ood weli wax ka bixisaa wuxu uhi nin anigu ansaar dadka ugu maalka badan baanahay xoolahayga waan inoo kala badhaya kala badh qaado laba xaas baan leeyahay labadoodaba inta eegto ta ku cajabisa uni magacaabo waxaa tiraa taase ay cajabisay waan kuu furayaa markay cadad baxdo guurso oo weligeedii u teg buuli markaasaa dabeedna isna wuxuu ugu jawaabay baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaaga iyo maalkaagaba ilaahay ha kuu barakeeyo ayna suuqukum war suuqiinu waa halkee war aniga suuqa itus iyo halka wax laga iibiyo halka wax laga iibsado itus dabeetana suuq ayay tuseen niman yuhuudo reer bani qaynuqaac ay lahaan jireen ayay tuseen halkii buu dabeetana galay waxbuu iibiyo waxbuu kala iibiyo waa dilaalay isla maalintiiba markaa wuxuu la yimi waxoogay subag ah iyo caano la fadhiisiiyey ou markaa soo kasbaduu soo shaqaysay buu la yimi haddana berritadii ayuu markaa sidiisi leeg ilaa uu markaa nin maalqabeena uu ku noqday sidaasay markaa ducadani ay ku soo baxday markii uu maalkiisi kala kalabalqal ayuu hi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay maalkaaga iyo xoolahaagaba ilaahay ha kuu barakeeyo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in ducadani ay sunno tahay ay wanaagsan tahay inaad ugu ducayso qofka kuu soo bandhiga inuu kugu saacido xoolihiisa ama dee wax xoolihiisa ka mid a ama dee mood ha ahaado ama nool ha aada ama guri ha ahaado ama gaari ha ahaado kugu saacidaa inaad markaa ugu ducayso waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi inuu nafdiisa inta uu ka dhowri karo ee uu ka ilaalin karo inuu ka ilaaliyo waxa la siinayo ee dadku ay siinayaan oo uu ka door bido inuu shaqaysto oo shaqadu haba yaraatee waxa weeye waa sharaf dadka inaad dul saarnaatood markaa qof dadka dul saara noqotaana waa cidhiidhi waana sharaf daro shaxaad iyo markaa dadka wax weydiisina hadalkeeda badaa waayo nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi inuu midkiin xarigiisa qaato buurta u baxo xagal xaaba la yimaado iibiyo nafdiisa markaas ah uu ku kaafiya uga khayr badan dadka inuu wax weydiisto acdahu oo manacuhu ama ha siiyaan ama ha marka inta aad awooda inaad shaqaysato oo aad istabarto oo aanad dadka dul saarnaanin oo aanad ku noolaanin sadaqooyinka iyo hibooyinka iyo waxa lagu siinayo inay ka wanaagsantay inaad shaqayso od istabarto waxaad isku dabaraysaad shaqaysanaysaa haba yaraade ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee saxaabadu siiba nimanka ansaarsiday tadxiyadooda iyo diinta ilaahay ay markaa naf iyo maalba ay ugu hureen ilaahay diintiisa qaar markaa waddankoodii iyo ehelkoodii waxay lahayn ka dhan ka tegay ilaahay diintiisa daraaddeed kuwa wax alle wixii loogu yimi ayaguna bixiyey oo ku sooray kuwii kale ayay u qaybsamayeen waxaa dee xadiidka kale inuu ka qaadanaynayo ammaan weyne ugu sugantay sacd bnu rabiic saxaabiga radia allahu canhu sida uu markaa walaalkiisa dee wax liyaaniye wixii uu hayey uu ugu soo bandhigay ee markaa maal iyo xaasaskiisiiba ay ahayd mu'aakhaadka iyo walaalayntaasi yacnii ee dadka muslimiinta ay walaaloobaan qiimaha ay leedahay hadday ummadi doonaysa inay meel gaadhoy horu marto waxa weeye inay walaalowdo oo ay midowdo oo markaa layska ilaaliyo qabyaaladda iyo qudhunka iyo wixii ummadda kala qaybinaya in layska ilaaliyo adducaau liman aqrada cinda alqadaa waa ducadii loogu ducaynayey ciddii wax amaahisay marka amaahdii loo soo celinayo ducadii loogu ducaynayey adducaau waa ducada loogu ducaynaya liman aqrada ciddii ee wax amaahisay cinda alqadaa'i marka loo gudayo ee la siinayo ducadii loogu ducaynayey maxaad odhanaysaa baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeya fii ahlika ehelkaaga alla ha kuu barakeeyo wa maalika maalkaaga alla ha kuu barakeeyo inamaa jazaau salafi amaahda abaalmarinteedu waxa weeye alxamdu mahadiyo waaladaa gudid qofka wax ku amnahiya abaalmarintiisu waxa weeye inaad ugu mahadnaqdo aada u ducayso isla markaa wixiina aada iska soo celiso aada u guddo in sidaa loogu ducaynayo waxaa warinaya imaamu nasaa-i baa sunan alkubraaga ku warinaya camrun yowma leylana waa ku warinayaa ibnu maajana waa warinaya xadiidkiiyo sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga wariyay cabdillaahi ibnu abi rabiica waxa uu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu iga amaahday arbaciina alfan afartan kun ayuu iga amaahday buuhi dabeetana maal baa u yimi maalkii markuu yimi uu dayntii ii soo celiyey dabeedna wuxuu ihi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika inamaa jasaau salafi alxamdu waaladaa ilaahay ha ku barakeeya ehelkaaga ilaahay ku barakeeya maalkaaga amaahda abaalka laga celiyaa waxa weeye inaad ula mahadnaqdo allah aad u mahadnaqdo walaalka aad u mahadnaqdo oo aad guddo wixii lagu siiyana aad guddo waxa kale oo labdiga ibnu maaja isaguu tilmaamaya cabdillahi bni abi rabiica nebigu wuxuu ka amaahday markuu duulimaadkii xunayn ku jiray soddon ama afartan kun ayuu ka amaahday markii uu soo galay baa dabeetana uu guday uu siiyey markaasuu hadalka yidhi baaraka allahu fi alika wamaalika inama jazaau salafi alwafaau walxamdu guud ahaana daynta in niyada lagu qaadanayo la wanaajiyo la yskana bixiyo oo la yska gudo xadiid kale ayaa ku soo aroortay oo nabigeenu sala allahu calayh wasalam xadiid ibnu maaja warinayo tabaraani mucjam lkabiirka ku warinayo oo sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam maa min muslim yadaanu daynan ma jiro qof muslim oo dayn daynsan yaclamu llahu minhu annahu yuriidu ada'ahu oo ilaahay og yahay marka uu dayntaa qaadanayo inuu doonayo inuu iska bixiyo ilaa adaahu llahu canhu fi dunya ilahay baa addunyada kaga bixinaya mar haddaad dayntaa markaad qaadanayso ay niyadaadu tahay inaad waxana dheebsato iskala soo celiso ilaahay baa kaa gudaya xadiid kale oo ibnu maaja warinayo sanadkiisana xasan sheekh albaani iyo culimo kale ay ku tilmaameen suhayb alkhayr laga warinayo wuxuu leeyahy rasuulku ayumaa rajulin tadayana daynan nin alliyaaliyo ninkii dayn qaata haweenaydina waa la mide huwa mujbicun alla yuufiyahu iyaa isagoo goosay inaanu bixin oonu dayntaa iska bixin laqiya allaha saariqan wuxuu la kulmaya ilaah isagoo tuuga tuug yacni wuxuu ka dhigay isagoo haday mar hadduu ka amaaday niyaddiisu ay tay inaanu ku soo celinin waxay la mid tahay inuu isagoo ka haday ayay la mid tahay oo isagoo tuuga buu ilaahay la kulmaya waxaa kaloo xadiid isagana bukhaari uu warinayo saxiixa macruuf oo aynu horena usoo tilmaanay abu hureyre laga warinayo nabigu sala allahu alay slm wuxuuhi man akhada amwaala annaasi yuriidu adda'aha qofka dadka xoolahooda qaadee doonaya inuu gudo adda allahu canhu ilaahay baa ka bixinaya oo ka gudaya qofkii dadka xoolahooda qaadee inuu ka baabiyo un doonayana ilaahay ha dilay isaganoo yani ama ilahay baa itlaafinayo dilaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa waxaa la yidhahdaa arqardu alxasan amaahda wanaagsan amaada wanaagsan waxaa la idhaha wuxuu qofku ka bixiyo maal xalaal ah can diibi nafsin iyadoo nafdiisu ka raalli tahay uu ka bixiyo isagoo doonaya qofkaa walaalkii kurbada iyo dhibta haysata inuu kaga faydo qardiga iyo amahda noocaasa waxay ka mid tahay waxyaalaha ay shareecadan iyo diintan islaamku ay ku faafto ku faanta ayay ka mid tahay inuu qofku xoolihiisii xalaasha ahaa dhididkiisa uu soo shaqaysay inuu qeyb ka mida u jaro walaalkiisa muslimka ah isagoo doonaya kurbada iyo dhibta haysata inuu kaga dulqaado isaguna ajri iyo abaalmarin uu ka helo waxa weeye waa arrin aad iyo laxaad u qiimo leh waaya nabigeenu sala allahu alay sl wuxu uhi qofka ka fayda qof muslima kurba iyo dhibaato ilaahay waxa uu ka faydayaa kurba min kurabi yowma alqiyaama ayuu ilahay ka faydayaa culamada qaar baa waxay yidhahdaan siinta iyo daynta waxaba fadli badan daynta oo waayo qofku wuxuu daynsadaa marka aanu waxba haynin iminka wixise wuxuu ku wuu ku odhan karaa isagoo waxaysa ama dad fara badan ayaa iyagoo waxhayse u dawa dawarsanaya ama waxay u dawarsanayaan xoolobadsi laakiin qofka amaah doonaya ee doonaya waxa dha soo celiyo dee waxa uu imanayaa uun isagoo meel kaloo u dhaqaaqo waayey ayuu imanayaa saas daraaddeed baa markaa in wax la daymiyaa oo aan waxba dulsaar iyo waxba kalena maxaa aniga iigu jira maxaan ka faa'iidayaa aanu qofku odrhanin amaba aanu markaa isbarbar dhigin beri baan arki jiray qola ganacsataaho laba sawir bay isbarbardhigi jireen mid markaa dadkii wixiisii u diiday oo markaa cirkaa maray oo intaa leekaado lacagtiisa towlan iyo kii bixiyay oo markaa qaaradihiisi wixiisi isku wada dhaceen oo isaguna sidaasa ah ayay soo sawiri jireen cagsigaana sax qofkaa ummadda wax siinaya ee wax amaahinaya ayaa wixiisu barakoobayaan oo isagu barakoobayaan oo ehelkiisu barakoobayaan oo adduunyadiisu barakoobaysaa kaa sidaa markaa ugu dheganna dee nebigaa inoo sheegay isaguna barakoobi maayo ubadkiisu barakoobi mayn adduunyadiisu barakoobi mayso hadday markaa waxoogay u kordhana dee dhibtaa iyo rafaadkaa ayuunbuu ku jirayaa waxaa kaloo xadiidku isagana ina tusinaya qofka dee de inaba ahanaya inuu niyaddiisu hatay inuu iska soo bixiyo waktigii loo qabtay adoo iska bixin karay inaad warwareejisaana nabigeenu sal la sl uhi maطlu اlghaniyi ظulmun qofa wax haystaa inuu warwareejiyo cidii wax ku lahayd waa dulmi waxaanay xalaalaynaysaa cirdigiisii cuqubayso in wax laga sheego oo la war waa midin kaar qaban waxbay ka soo baxaynin in xataa la ashtakeeyo la cuqubaabo xaqa ayaa loogu yeelanaya mar hadduu isagoo waxaysa dayntii iska soo bixin waaye qofkii isaga aan waxba haysanin waxa la yidhi ha la sugo oo ha loo sabro bal ha laga daayo ilaahay baa yihi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara haddii uu qofkani qof caynoon waxba haysanin yahay waajibku waxa weeye intuu wax ka helayo in laga sugo wa an tasadaquu khayrun lakum inaad sadaqadaysataanna tasadaq waa ku saqaysaanna waa idin khayr badantay nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidka imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan dabarayni mucjamulkabiirka ee sanadkiisuna saxiixa yahay qofka jecel ilaahay halgiisa maalinta qiyaama inuu hadheeyo qof mucsiran waxba haysane ha ka sugo ama ha ka dhaafaba xadiid kale oo ibnu maajaisi axmed ay warinayaan iyo bayhaqi u saxiixu likayrihi lagu tilmaamay nabigu sala اllah alay sl wuxu uhi man alaba man andara mucsiran qofka u kaadiya qof cayna wuxuu ku lahaa ka suga kaana lahu bikulli yowmin sadaqa maalin kasta sadaqa ayay u noqonaysaa waman andaru bacda xillihi intii waktigiisu gaadhay ka u kaadiyana kaana lahu milahu fii kulli yowmin sadaqa in isagoo waktigii gaadhay buu weliba haddana ka sugayaa u kaadinaya yacni isagoo kale ayay maalin walba sadaqa intaa uu markaa qofkaa ka sugayay oo kale oo sadaqa ayuu markaa helaya qofkuna marka uu dalbayo dayntiisa inuu weliba si rifqiga iyo dhimrina uu ku dalbo ayaa iyadana wanaagsan oo aanu ku adkaynin xadiid ibnu maaja uu warinayo sheekh albaanina sanagiisa uu tasiixinayo nabigu sala اllahu alay sl wuxu uhi qofka xaq dalba falyatlub fii cafaafin si markaa dhowrsooni iyo hadal xun iyo ficil xuni isagoo midno ka tegin ha ku dalba ama ha siiyo ama yuu siinin aadna waa in daynta yacni waxyaalaha ugu badan ee dadka ganacsadaa u diidaya inay dayn bixiyaan waxaa ka mid a dee qofkii oon soo celinaynba ama marka horeba niyaddiisu soo celin aanay ahayn haddaad meheradaha ugu yaryar waxa dayn ka maqan aada eegto yacni hanti marka laysu geeyo dee wax badan u qaban lahayd ayaa dayn kaga maqnaanaysaa taasaa keenaysa marka markaa dadkuna inay ogaadaan oo dayntay qaadanayaan qofkiina inuu baahan isagana loo saafaray xilligeeda iska soo bixiyo haddii aanu haynin inuu u sheegu walaal xilligaan helaabaan bixinaya marka uu bixiyo inuu markaa saa ugu duceeyo ayaynu markaa xadiidka ka qaadanaya dadka muslimiinta saa isugu xidhan inay noqdaan ducaaء اlkhawfi min الshirki dariska qaybtiisana halkaa inoogu joogto wallah aclam